alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu cashirkeennaani waa kii toddobaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati min qasasi biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alkhaamisata cashara qisada shan iyo tobnaad islaamu abi sufyaana abi sufyaan islaamnimadiisii abu sufyaanka ibni xarbin ina xarbiy ahaa radiallaahu canhu allah ka raali noqday nin zaciim ah oo marna geesi ah marna dhaqameed ah marna rasuulka xididkiisa oho rasuulku xaasaskii uu qabo ummuhaatulmu'miniin mid ka mida dhalay marna ninkii mucaawiye ahayoo qaymaha badnaayo almaalu maaluna walfay-u fay-una odhan jiray aabihiis ah wixii islaamnimadiisa ka horreeyana nin aad u dhib badan oo rasuulka iyo saxaabadaba aad u dhibay ahaa oo dagaalkii uxud hogaaminayey oo dagaalkii beder sababkiisa uu ku dhacay oo dagaalkii khandaq hogaaminahayey oo dagaal ogaahoo nebiga iyo saxaabadaba aad u dhibay buu ahaa isagoo muddo badan rasuulka iyo saxaabadaba dhibayey diintana la dagaalamayey ayaa ilaahay iraadadiisa wuxuu la doonay inuu hanuuno islaamkana qaato asagii iyo islaamnimadiisa qiso ku saabsan weeyaanoo mutawal oo dheer can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu isagii abihi ba allah ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi madaa wuu tegey rasuulullaahi rasuulkii alla wuu baxay sala allahu calayhi wasalam oo madiinuu ka tegey yacnii lifatxi makkata maka furashadeeda ayuuna u tegey wastakhlafa waxaan rabaa sidii darsigii kan ka horreeyey oo kale xadiidkaa intaan dhex soconno waxaan arki doonaa saxaabada nebi maxamed qaybo ka mid oo tiro badan inaad asagana tirisaan si markii u gebagabooba casharkaanu aanu ogaana imise saxaabi baa xadiidka dhexdiisa lagu sheega saxaabada qaybo ka mida waa mashhuur wixii laga yaabo dadka qaarkood inaysan garanaynin intaan casharka dhex marayaan sheegi doonaa laakiin idinku jamciya markii xadiidku dhammaado baan isla xisaabtamaynaa insha allahu tacaala wastakhlafa rasuulku wuxuu uga tegay cala almadiinati magaaladii madiino abaa ruhmin ninka ruhmi aabbihii loo yaqaano magaciisana loo yaqaano kulhuum ibna xusayn alkhifaariy magaciisu waa kulthuum ibna xusayn alkhifaari kunyadiisuna waa abaa ruhmin ninkaasuu nebigu magaaladii madiino uu ciidankii nebigu kaxaystay oo uu baxay ayuu yidhi magaalada adaan kugu sii ogahaye masaajidka iyo salaada iyo magaalada iyo adaa waxaad ka sii noqonaysaa mas-uul wa kharaja wuu baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalama licashirin toban madayna markay ka tageen min ramadaana ramadaan bishii ramadaanoo toban beri ay tagtay maxaa markaa dhiman ama labaatan ama sagaal iyo toban soo ayadoo intaasu ay dhiman tahay toban berina ramadaan ay tagtoo la soomay ayuu nebigu baxay sala allahu calayhi wasalama fa saama wuu soomay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa way soomeen annaasu dadkiina macahu rasuulka la jiranki intay sii socdeen oo maka duulaanka lagu sii ahaa rasuulkuna waa soomayey saxaabaduna way soomayeen xataa idaa kaana markuu ahaaday bilkadiidi meesha kadiid loo yaqaan waa meel magaceed maa bayna cusfaano cusfaan inta u dhaxaysa iyo wa amaja meesha amaj loo yaqaano waa laba meelood cusfaan iyo amaj meesha la yidhaahdo labadaa dhexdooda markuu marayo guud ahaanna meeshu kadiid ay tahay afdara rasuulku waa afuro soonkii waa jabiyey sala allahu caleyhi wasalam maadaamuu jihaad u diyaarsan yahay inuu dagaal galo soonkuna laga yaabo gaajadan iyo socdaalkan safarka ahi qofku hadday isugu darmadaan inuu daciifo buu nebigu yidhi anna waa afuraya idinkuna afura xoogaysta wax cuna rag baad la dagaalamaysaane uma madaa wuu tegay nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuu socday isagoo afuran xataa nazala ilaa uu soo degay mara dahraan meesha maru dahraan loo yaqaano waa waadi meel webi ah oo magaalada maka ku dhoweeyaan xataa nasala ilaa rasuulku uu soo degay mara dahraan meesha maru dahraan loo yaqaano fii cashrati aalaafin toban kun ayuuna watay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah toban kun oo ciidan ah oo dagaalyahan oo muslimiinta ka mid ah, oo saxaabadii ah ayuu nabigu wataa oo min musaynata reer musayne ah iyo wa sulaymi reer sulaymi wa fii kulli alqabaa'ili qabaa'isha dhammaantoodna waxaa ku dhex sugnaa cadadun tiro iyo wa islaamun dad islaamay wuxuu rasuulku tobankaa kunoo uu wato qayb ka mid i ah xagga qabiil ahaan waa reer musayna waa qabiilo magaceed qaybina waa reer bani sulaym labadooda keliyana ahayna wa fii kulli alqabaa'ili qabaa'ishoo dhan waxaa kaga dhex sugnaa ciidankaas cadadun tiro iyo wa islaamun dad wadanoo muslimiin ah wa awcaba maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wa awcaba kulligood wuu la baxay maca rasuulillaahi rasuulkii allala jirankii sala allahu calayhi wasalama wa awcaba waxa weeye ay kharaja jamiicuhum dhammaantood way baxeen maca rasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam waalmuhaajiruuna muhaajiriintiina way baxeenoo rasuulkay soo raaceen wal ansaaru ansaarina way soo baxeenoo rasuulkay soo raaceen haddii la yahay muhaajiriin iyo ansaar ree musayna ree bani sulaym qabaa'ilka kaloo muslimiinta ah aw caba ay kharaja jamiicuhum dhammaantood way soo baxeen falam yatakhallaf maharin minhum ayaga xaggooda xaaluu ka ahday axadun qofna hal qofi kama harin ciidanka ah falammaa goortii nasala uu soo degay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama bimari dahraan meesha maru dahraan loo yaqaano oo aynu soo marnay oo webiga ah oo maka ku dhow halkaa ilaa uu ka soo degay wal xaal qad camiyata ayn dhabeeshay al akhbaaru wararkii can qurayshin quraysh qurayshi nebi moxamed iyo meesha u soo jiro iyo meesha uu soo degay wax wara kama hayso wax allaala wixii wara ay heli lahaayeen iyo wadiiqadii ay ku heli lahaayeenna nebigu waa gooye sala allahu calayhi wasalama waqad camiyat way indhabeeshay waxba kalama socoto alakhbaaru wararkii can qurayshi quraysh falam yaati ma imaan hum rasuulka sala allahu calayhi wasalama falam yaatihim uma imaan can rasuulillaahi rasuulkii alla xaggii quraysh ugama imaan sala allahu calayhi wasalama khabarun wax war ah wax war ah kama hayaan nebi maxamed goormuu soo baxay xaggee ku soo aadan yahay xaggee buu marayaa xaggee degan yahay inuu sooman yahay inuu wax furay midna walaa yadruuna ma ogaa maa waxa huwa asagu faacilun mid samaynaya uu yahay cabsi way qabaanoo ballankii iyo heshiiskii sulxul xudaybiya la galay ayagaa ka baxay laakiin wax lagu samayn doono ma garanayaan kharaja waxaa soo baxay fii tilka alleylati hameenkaas ayadaa dhexdeeda abuu sufyaan ibna xarbin abuu sufyaan ibnu xarbin dheh abuu sufyaan ibnu xarbin ayaa soo baxay waa gaal markaas waana ninka qisadu qusayso kow iyo wa xakiim ibnu xisaamin xakiimkii ina xisaam ahaa khadiija bintu khuweylid ayay qaraabo yihiin oo daw ahayd lixdan sanona muslim buu ahaa lixdan sanona gaal buu ahaa xakiim lixdan sano oo cumrigiisa ka mid a gaallimuu ku qaatay kabacdina wuu islaamay lixdan sanoo dambena muslim buu ahaa islaamnimadiina waa ku dhintay waa saxaabi aasna laakiin markaa labaduba waa gaalo iyo wabudayl ibnu warqaa ninka budayl ibnu warqaal loo yaqaano asna markaa waa gaal laakiin wuu islaamay ka kabacdi saddexdaa nin ayaa soo baxay waa reemaka maka waana odayaashii reemaka oo gaalada ahaa yataxasasuuna xaalay wax baarayaan oo wayantadiruuna ay eegayaan oo sugayaan hal yajiduuna bal inay helaan khabaran wax war ah oo moxamed iyo ciidankii ku saabsan aw yasmacuuna ama ay maqlaan bihi khabarkaasiyo moxamed inay ama wax arkaan ama wax maqlaan ku saabsan nabi moxamed iyo ciidankiisii ayay magaalada uga soo baxeen marka waa ilaalo wa kaana alcabaas ibnu cabdilmualib cabaaskii ina cabdilmualib ahaa wuxuu ahaa waa rasuulka adeerki rasuulka adeerki weeye qiso uu leeyahana waa inoo imaan doontaa adeerki laxmiya weliba weeyaan isaguna waa islaam waa saxaabi wa kaana wuxuu ahaa alcabaas ibnu cabdilmualib ataa mid u yimid rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama bibacdi ariiqi waddada qayb ka mida intuu nebigu marayey ayuu nebiga u yimid maxaa laga wadaa cabaas wuxuu deganaa magaalada mako muslimiintii maka deganayd buu ku jiraa waana muslim markaa ka hor buuna islaamay marka asagaa soo baxay oo nebigoo soo socda ayuu nebiga ka hortegay sal alla alayh waqad kaana abuu sufyaan wuxuu ahaa ibnu lxaaris ibnu cabdilmualib iyo wa cabdulaahi ibnu umayata ibnu abi umayata ibnu muqiira qad laqiyaa labadaa waxay ahaayeen kuwa la kulmay rasuulallaahi rasuulkii alley jidka kula kulmeen sala allahu caleyhi wasalam u fiirso abuu sufyaankii qisadiisi aynu ka warramaynay waa abuu sufyaan ibnu xarbin abuu sufyaankaa nebiga jidka kula kulmayana abtiriskiisa u fiirso abuu sufyaan ibnulxaarif ibni cabdilmualib nebiguna waa muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib abuu sufyaan kaan dambe nebigu waa muxamed ibnu cabdilaah ibnu cabdilmualib soo ma maaqay isu tir maxay isu yihin waa ilmo adeer laxmi ah ilmo adeer laxmiya weeye waayo sababtoo ah abuu sufyaan waxaa dhalay alxaaris ibnu cabdilmualib nebigana waxaa dhalay cabdulaahi ibnu cabdilmualib ilma adeer laxmiya weeyaan marka ninkaasu nin rasuulka ilmo adeernay ahaayeen xagga da isu dhowaayeen intaa nebiga rasuul laga dhiginna saaxiibbo aad isugu fiican ay ahaayeen buu ahaa maalinkii nebi maxamed uu nebi noqday buu wuxuu kada ku darmaday ragga nebiyullaahi maxamed ugu colaad kulul buu ku darmaday aad buu rasuulka ula dagaalama asaguna sida abuu sufyaankan kaleo qisadiisa aan ka warramayno buu asaguna wuxuu ahaa nin itixaan ah oo luqunta u galay dhuunta u galay rasuulka sal alla alay waslam ninka qaraabadaada dagaalka kaaga yimaada adoon waxba galabsanna waa ka xanuun badan taha dadka kaleeta waxaa kaaga yimaada asagaasiyo waa cabdulaahi bnu abi umayata bni lmuqiira iyo ninka loo yaqaano cabdulaahi bnu abi umaya ibnulmuqiira asagaan cabdulaahayana kow marka koobaad rasuulka eedadiioo laxmi ah oo caatika la yidhaahdaa dhashay asagii rasuulku maxay isu noqonayaan waa ilma abti walaala ah soo saas maa marka labaad asagan walaashii nabi muxamed baa qabo umu salama ula dhasho walaalayih umu salama walaalkeed wey leanna umu salama waa ina eh, abi umayo weeyaan muqiira reer bani maqsuum weeye marka dhanna rasuulka xidid buu kala yahayo asaga walaashiisaa rasuulku qabaayo umu salama marra rasuulka walaal buu la yahayo waa ilmo abtilaxmi oo rasuulka eedadii baa dhashay labadooduba marka waxay ahayn laba ninoo gaalo ahoo rasuulka dhiba ayay ahaayeen waadna arki doontaa hadda laakiin waxay u socdaan waa islaamnimo jaajuusna ma aha sida abu sufyaan oo kaleetana nin maka maka waxa weeyaan xog u raadinaya ma ahane waa laba ninoo islaamnimo raadis ah waqad kaana abu sufyaan ibnu lxaaris ibni cabdilmualib wuxuu ahaayee wa cabdulaahi bibnu abi umayata bni lmugiirata qad laqiyaa kuwa la kulmay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyh wasalam fii maa bayna makkata maka inta udhaxaysa iyo walmadiinati madiino inta maka iyo madiino dhaxaysa ayay rasuulka kula kulmeen faltamasaa waxay raadiyeen addukhuula gelid calayhi rasuulka dushiisa ay usoo galaan labadaa waa laba nin oo saxaabo noqon doonta ogaada ku darsada fa kallamat waxaa la hadashay hu rasuulka ummu salamata ummu salama ayaa la hadashay fiihimaa labadaa arrinkooda ayay kala hadashay fa waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ibnu cammika waa ina adeerkaa iyo wabnu cammatika eeddadaa inankeedii iyo wa sihirika xididkaagii weliba kan dambee tallabuu isku darsaday marna rasuulka xidid buu leeyahay marna waa ilma abti qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa xaajata wax danihi lii aniga ima sugnaan bihimaa ayaga wax dan iyo baahi oo aan ka leeyahay may jirto ayib ama bnu cammi in adeerkay fahataka wuxuu dilaaciyo ku xadgudbay cirdii aniga sharaftayda intii maka aan joogay nin aad igu xadgudbay oo igu tacadiyey oo xurmadayda iyo in adeertinimadaydi meel kaga dhacay oo wax aan aan waxba ila harin buu ahaa buu marka wax dana maanta kama wa ama bnu cammatii eeddaday wiilkeeda iyo wa sihrii xididkayga fa huwa isagu alladii kii weeye qaala igu yidhi liya aniga bimakkata maka maa wixii qaala uu yidhi waa is ogyahay kaasubi wuxuu maka markaan joogay ugu sameeyey aniga asagu goonima isaga warqabnaa culimmadu waxay leeyihiin waxa nebigu uu duur xulayo hadda u sheegayaay waa qolyihii suuratul israa ilaahay kaga warramayoo yidhi lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yambuuca su-aalo badan bay weydiiyeen ninkii suaalaha keen raggii su-aalaha keenay buu qayb ka ahaa marka su-aalo icjaazi ah oo nebi ba awoodiisa ka baxsan oo dee ilaahay inuu u siiyo ma uusan waxba kala imaan karin qaybo badanoo ka mid ah ou leeyahay cirkoo jeexjeexan dhulka noogu keen inta cirka soo jeejirtayd su-aalaha noocaasa ninkii weydiiye weeyaan madaxadag intuu ka qaba labadii nin marka codsibay soo dhiibteen nebigaan rabnaa inaan u gallee umusalama inooga shafeec umusalama waa u soo noqoto waxay tidhi nebigii sala allahu caleyh wasalam hawshiina waa diiday falamaa goortii ukhrija loo soo baxay ilayhimaa xaggooda bidaalika arrinkaa loo soo saaray arrinkee waa idinka diiday baa li nebigu hawshiinnii sal alla wa maca abi sufyaana abi sufyaan la jirankiina waxaa ahaaday bunayun wiil yar ah oo lahu asaga usugnaaday sugnaaday abu sufyaan wiil yar buu gacanta haystaa fa qaala wuxuu yidhi abu sufyaan abu sufyaan kee weye waa ibnuxaari waa rasuulkeena adeerki ninkii kaleo qisadaan qusaysay ma aha wallaahi ilaahi baan ku dhaartae laya'dananna muxamed wuu ii fasixin oo ii fasixin lii aniga inaan u galu rabbi baan ku dhaartay ii ogolaan aw la aakhudanna ama waan qaban biyadi bnii wiilkayga gacantiisa haadaa ee kana kuraygayan yar baan la tegin uma lanadhabanna waan dhaqaajinaynaa fil ardi dhulka dhexdiisa xataa namuuta ilaa aan dhimanno cadashan haraad iyo wajuucan gaajo dib dambe qurayshna ugu noqon mayno asna u geli mayno madiinana u dabamari mayno caradaa ilaahay baan iska lugaynaynaabi aniga wiilkaygu saan u soconana marka dambeeto geeri gaajiya oon baan u dhimanaynaa ku ciboobin bi ama ha ogolaado ama duurkaan gelayaabi falammaa goortii balaqa uu soo gaaray daalika arrinkaas rasuulallaahi rasuulki alle sala allahu calayhi wasalama raqa uu u jilicsanaaday lahumaa labadoodii labadee abu sufyaan iyo cabdulaahi may labadii oday wey wiilka yarka waa ilmo yara labadoodiiba markaas u dhimriyey wuxuu raggaan rag ehelana waa yihiin haddana khayr bay la socdaan u egyihiine armaan hawsha lagu yara adkaynoo loo yara dhimriyaa raqa wuu u dabcay lahumaa labadooda uma adina wuu u fasaxay lahumaa labadoodii fa dakhala rasuulkay u soo galeen wa aslama waana islaameenoo towxiidkiibay meesha ku qabsadeen marka maxay noqdeen waa laba saxaabi wixii dagaaladii intaa ka dambeeyey laba nin oo wacdara dhiga oo geesiyaal ah oo aad rasuulku uu jecel yahay abu sufyaan oo kaleeto ayuu ahayo geesi ah maalinkii xunayn oo kaleeto iyo marka laga cararay rag badan ay ka carareen baqasha nabi maxamed ninkii xakamaha hayey oo dagaalama oo ku haray ayuu ahaa wuu jeclaa marka rasuulku falamaa nazala markuu soo degay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama bimari meesha maru dahraan loo yaqaan qaala alcabaasu cabbaas wuxuu yidhi waa sabaaxa quraysh quraysh waa berigeeda xunay alla quraysh waa xun baa u bariyey ree maka u jeedaa markaasoo reetulkii ah wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la-in dakhala hadduu u galo rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama makata maka rasuulku hadduu galo canwatan xoogna uu ku galo isagoo dagaal ku talagalay oo xooggiisa ciidankiisa adeegsanaya hadduu magaalada maka galo qabla an yasta'minuu intaysan ammaan iyo nabadgelyo weydiisan hu rasuulka innahu xoog kugelidaas maka quraysh xoog loogu soo galay la halaaku qurayshin quraysh halaageeda weeye ilaa aakhiri dahri zamanka inta ka dhiman dhibic dambe iyo raad dambe oo quraysh ay leedahay taariikh dambe mida la maqli maayo waa u dhammaatay bi qoyskaas wi cayiman maanta waxay leeyihin hadday rasuulka ammaan iyo nabadgelyo weydiistaan buu laakiin ciidankan aan arkay oo faraw weyne ah oo muhaajiriin iyo ansaar leh hadday magaalada maka xoog maanta ku galaan waa u dhammaatay bi la halaaku qurayshin ilaa aakhiri dahri inta sanadka ka dhiman waa u dhammaatay bi qowskaas qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas cabdulaahi ibnu cabbaas wiilkiisa oo saxaabiya qisada warinaya lanna qisadu abu sufyaan bay qusaysaa laakiin xadiidka maxaan ka bilownay can ibni cabaasin ibnu cabaas waa kee waa cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi fa jalastu waan fadhiistay mayqaaladan waxaa wata ninka la yihahdo cabaas baa wata qaala cabaas wuxuu yidhi fa jalastu waan fadhiistay calaa baqlati rasuulillaahi rasuulka alla baqashiisii albaydaa'i ee caddayd ayaan ku dul fadhiistay buy fa waan baxay calayhaa dusheeda xaalaan ku xataa ji'tu ilaa aan imid al araaka meelaha meel geed cadaya leh geedaha cadayga al araak araaku waa cadayga geeda caday ah meel ay ku yaalaan oo cadayle ah ayaan imid buu fa qultu waxaan iribiy asagaa isla hadlaya lacallii waxaa laga yaabaa alqaa inaan la kulmo bacda alxataabati qoryoolayda qaybo ka mid a ah, dadka qoryaha iyo xaabada guranaya oo maka inta ka soo baxay meelahan ka xaaba iyo qoryo guranaya qaybo ka mid a ah inaan la kulmaa laga yaabaa aw saaxiba labanin ama ruux caana iyo meelahan xoola ku maalaya inaan u tagaa laga yaabaa aw daa xaajatin ama mid xaajo u saaxiiba inaan u tagaa laga yaabaa kaasoo ya'tii taga makata make taga oo fa yukhbirahum u sheega bimakaani rasuulillaahi rasuulka alle meeshuu ku sugan yahay sala allahu calayhi wasalam waxa isweydiin mudan nebi maxamed waa duulaan soonkiisi waa furay ciidamo diyaarsan buu wataa magaaladina waa soo duldegay cabaas muslim weeyaane muxuu ugu sheegayaa sirta nebi moxamed iyo inay magaalada soo duldegeen reer reer maka muxuu ugu sheegayaa asagaa sheegayoo wuxuu yidhi liyahrujuu say u soo baxaan ilayhi rasuulka xaggiisa oo fa yasta'minuuhu ay ammaan iyo nabadgelyo u weydiistaan qabla an yadkhula intuusan rasuulku gelin haa magaalada maka calayhim dushooda canwatan xoog intuusan ku gelin weli reerka waan u baqayaayo naxdin baa yahay sabii inay baaba'aan o cagta la mariyo qaala wuxuu yidhi cabbaas fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innii anugu la asiiru waan soconayey calayhaa baqasha dusheeda wa altamisu waan raadinayey maa wixii kharajtu aan u soo baxay lahu asaga muxuu raadinaya inuu qof un arko reemaka wargeliyo yidhaahda wixiidaan awood u lahayn baa meeshaan jooga isdhiiba soo ma arrinkaasaan raadinayay id waqhtigaasaan samictu waxaan maqlay kalaama abi sufyaana abi sufyaan ibnu xarbi hadalkiisii baan maqlay bi waana rag is yaqaanoo qaraabo ah kulligood jufo weeyaan khaas ah iyo wa budayl ibni warqaa walxaal humaa labadoodu yataraajacaani ay sheekaysanayaanoo hadalka isku celcelinayaan ninkaana hadlaya kanaa ka dhagaysan haddana kanaa hadlin kanaa hadalka ku celin labadoodoo sheekaysanayaan codkoodii maqlaybi odayaalla weeyaan kulligood waana la hadal garanayaa wa abuu sufyaan abuu sufyaanna yaquulu wuxuu leeyahaa maa ra'aytu ma arag alyowma maantay kal yowmi maantoo kale qadtu weligay niiraanan dabab walaa caskaran ciidamo waxa maanta meeshaan dab ka shidan iyo ciidamada iyo meesha waxa ka muuqdo mugdiga ahoo madaxmadowda ah weligay waxaanoo kale ma arag war meesha maxaa caawa ka muuqday ciidamadii nebigo meesha deganaabaa dab wada shitay tiradii bay inta ka bateen toban kun xagga dabbaa ka shidan oo xagga dabbaa ka shidan oo xaggaa dadbaa farfadhiya meeshuna waa isu dhowdaha geedahan cadayada hay fooda ku hayaan abu sufyaan baa marka wuxuu leeya warhaadheh weligii waxaanu dab ah iyo waxaanu ciidan ah weligii ma arag qaala wuxuu yidhi cabbaas yaquulu budaylu budayl baa markaa wuxuu lahaa haadihi dababkaani wallaahi ilaahay baan ku dhaartee niiraanu khusaacata qoyskii reer khusaaca oo meesha caadi ugu dabshidanaysa weeye xamashad waxaa gubtay oo dhib u geystay alxarbu dagaaladii ay galeen war waa qoys jabay oo masaakiin oo ree khusaaco meesha degan oo dagaal kala reebay saasaan u wax meesha ka dabshidanaya inay yihiin qaala wuxuu yidhi cabaas yaquulu abu sufyaan abu sufyan waa ka khibrad badan yahay budayl abu sufyaan baa wuxuu yidhi khusaacatu khusaaco qoyska ree khusaaca wallaahi ilaahay baan ku dhaartay adallu ka yar qoys dabkaashita ma dhammaynbi waxaan arkay oo caawa meeshan dabshid ka muuqda reer khusaac o dhan hadday isu tagaan ma shidan karaan buur marka reer khusaac dhan ciidan wax ka badan baa meesha ka dabshitay taasi waa qodob wa alamu kana aruursan buu yidhi haa waana ka liitaan buu yidhi waana ka aruursan yihiin mana dhamma buu yidhi reer khusaaca dababkooda intaas min an takuuna inay ahaato haadihi tani niiraanahaa dababkeedii iyo wa caskarahaa ciidamadeediibu ma dhamma kana badan weligayna waxaanoo kale ma qaala wuxuu yidhi cabbaas fa caraftu waxaan gartay sawtahu abuu sufyaan codkiisaan gartay waa ilma adeer yaqaana fa qultu waxaan idhi buu yidhi yaa abaa xandala xandala aabbihiisow waa kunyada abu sufyaan magaca caan ku ahaa fa carafaasna wuxuu gartay sawtii codkayga fa qaala wuxuu yidhi abulfadli ma fadli aabbihiisba waa cabbaas cabdulaahi bnu cabbaas iyo abulfadli isku hooyi isku aabbay ahaayeen marka fadli aabbihi miyaa faqultu waxaan idhi nacam haa war waa aniga cabbaas ahaaye qaala wuxuu yidhi maa laka maxaa kuu sugnaaday fidaaka abi wa ummii hooyada iyo aabbahay haankuaan ku dhaafsadee war cabbaasu maxaad rabtaa fa qultu waxaan idhi weyxaka warhooge yaa abaa sufyaan abaa sufyaanow haadaakani rasuulullaahi rasuulkii alla weeye sala allahu caleyhi wasalam cabbaas ninka uu qofka uu leeyahay haadaa rasuulullaahi abu sufyaan inuu rasuul ilaahi yahayba ma aaminsanaba waa ninkuu la dagaalamay oo waxa waxawn dagaaladoo dhex mareen marka inuu kani rasuul alle yahayba ma qababa waana arki doonaa xataa aakhiru laxda markuu xataa islaami doono waan arki doonaa kani waa rasuulkii alle fi naasi dadka xaaluu ku dhex sugan yahay waa sabaaxa quraysh quraysh baaba-eeda iyo eberkeedee wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay quraysh waa u dhammaatay waxaad aragtoo dabaxaya iyo waxaad aragtoo ciidama ah rasuulkiibaa hogaaminaya dhex fadhiyabu maanta qoyskeenu badbaadi u baahan yihiin qaala abu sufyaan wuxuu yidhi famal xiilatu war maxaa xeelad ah caqlikeen biyo tala waa yahay bal waa dhacda waa ujeedaa waxaane maxaa tala haysaa fidaaka abi wa ummi hooyada iyo aabbahay aan kugu furtee qaala wuxuu yidhi cabbaas qultu waxaan idhi wallaah ilaahay baan ku dhaartaye la in dafira hadduu gacanta kugu dhigo bika adiga ragmasina nebiif rag masina abu sufyaan waxaad samaysay waa is adiga abu sufyaana hadduu gacanta kugu dhigo layadribanna wuu garaacin cunuuqa ka qoortu ku dheeraynayaa horta adiga hadduuba gacanta kugu dhiga intaan quraysh la gaarin adiga iyo surkaagu isku oolli maysaan bi qaarku horu kaa bixin eenniyahu talaanku siinayaaye farkab fuul la jirankeega haadihii tan albaqlata ee baqasha ah baqashan aan saarnahay ila soo fuul xataa atiya si aan kaaga geeyo bika adiga rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam asta'minuhu xaalahan nabadgelyo kaaga dalbaya laka adiga waxaan leeyahaa nebi moxamed oo abuu sufyaan waa kan anaa ka akhyaaraynaya oo ka odayeenaya anaa u shafeeca qaadaya nabadgelyo iyo ammaan ha la siiyo igu soo dabagaba buu yidhi haddii kale luquntaada ma taqaanid qaala wuxuu yidhi fa rakiba wuu fuulay abu sufyaan khalfii gadaashayda wa rajaca way noqdeen saaxibaahu labadii ninoo la socotayna way noqdeen labadeebay ahaayeen budayl ibnu warqa kii kalkuma iyo xakiim ibnu xisaam soo maahayn labadood ayagu waa noqdeen fa xaragtu waan dhaqaajiyey bihii asaga e, baqashii aan saarna ayaan la dhaqaajiyey bu kullamaa markastoo marartu aan soo maro binaarin dab oo min niiraani lmuslimiina muslimiinta dababkooda ka mid ah qaaluu waxay ilahaayeen man haadaa warkana waa kuma waa qofkan qofku fa idaa ra'ow markay arkaan baqlata rasuulillaahi rasuulka alla baqashiisii sala allahu calayhi wasalama qaaluu waxay lahaayeen camu rasuulillaahi rasuulka alla adeerki weeye sala allahu calayhi wasalama calaa baqlatihi baqashiisana ku dul sugan anay hor arkayaan buyi baqashii rasuulkana way yaqaaneen markaasay mar walba waxay yidhahdaan war qofkaana waa kuma ayagiiba haddana jawaabo waxay leeyihiin waa rasuulka adeerkiis cabbaasoo baqashii rasuulka dul saaran sidii dadkii aan u soo dhaafayoon qofna igu baraarugsanayn cidda aan wadaa abu sufyaan inuu yahay baa ninaan waxba u dhuman karin soo maray waa kuma xataa marartu ilaa aan soo maray binaari cumar ibni alkhaaab cumar ibnkhaaaboo meel ku dabshidanaya ayaan soo maray cumarna waa ninkaad garanaysaanoo aroortii inta dagaalka bilaabay lix saac ku gaaray keligii iyo quraysh oo dhan soo garan nin sahal lagu hawaysan kara ma maalinkii dagaalkii uxud dhacay dhib badanna muslimiinta soo gaaray abu sufyaan gacantu inta kor u taagay kuwa banooniga ciyaara soomaalia markii guliga gaara inay saas yihaahdaan iyo gacantu inta kor u taagaybuu wuxuu yidhi abu sufyaan uculuu hubulu sanamkii reerkayagu caabudi jirayow kor noqo markaasaa ilahay rasuulki ilahay rasuulkiisu wuxuu ku yidhi allaahu aclaa wa ajal ilaahi baa weyn sanama weyna markaasuu dhawaaqa maxamed ma nool yaha saa nebigu yidhi ha la hadlinina aamusa abubakar ma nool yaha markaasaa nebigu yidhi ka cumar ma nool yaha waa laga aamusa wacadalla saddexdaasu ha saddexdaasaa ugu darnayda maogta noloshooda saddexdaasaa waxay ku hayeen kaar gooni ah wacadallan kuwaasu noolaynbi markaasaa loo jawaabo cumar wuxuu ku yidhi allaha ku duleeyo saddexduba wallaahi waa nool yihiinbi wax ku dhiba intaad nooshahay ilaahay waa kuu baaqi yeelaybi saddexdooduna waa nool yihiin rag marka gooni ciil isugu qabay oo hadalla kala dhexmaar isweydaarsaday qaraabayii xigtan ohoo isyaqaana isku aynina ah laba ninoo aan waxa weeyaan sahal lagu fudaysan karinna ah bay ahaayeen cumar ibnu khadaab baan soo marayb nin fiijiganna u ahaa cumar fa qaala wuxuu yidhi man haadaa kane waa kuma intaa markuu yidhi kuwii hore waxay odhan jireen waa camu rasuulilahi soo ma aha asagu meeshii intii kuma kuma ekaane wa qaama wuu soo istaagay bi ilaya xaggayga waa kuma markuu yidhi bu haddana soo dhaqaaqaybi markuu ii yimid falamaa goortii raa uu arkay abaa sufyaana abaa sufyaan calaa cajuzi lbaqlati baqasha qaarkeeda dambe asagoo saaran way isla irdaaf buu ku sameeyey qaybta hore cabaas baa saarnaa qaybta dambe oo cajuzulbaqla baqasha qaybteeda dambena abu sufyaan baa saarnaa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan alla waa abuu sufyaan buu yidhi cumar baa hadlaya caduwullaahi ilaahay cadowgiisii weeyaan buu yidhi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadleh alladii allahaasoo amkana ii kaa suurtageliyey minka adiga biqayri caqdin inagoon heshiis ku jirin walaa cahdin iyo ballan midna dagaalkaaga anagoo u soconno oo dagaal inaga dhexeeyo oo aan heshiis inaga dhaxaynin ilaahayga abu sufyaan u gacanta iisoo kaageliyaa mahadlehbi alxamdulilaah dhanna inuu abu sufyaan saaka gacanta ugu jiro ku mahadnaqayaa dhanna waa ku adkaynaya wuxuu yidhi cadow ilaahay baa tahay buu leeyihi anigii wuxuu yidhi cabaas haddaan ahay markaan arkay cumar inuu arkay alxamdulilaahi sanayana meeshaan si aan ku badbaadanaya adag tahay uma kharaja wuu baxay buu yashtud yashtadu xaaluu ordayo soo saa idiin qor maayo uma kharaja cabaas wuu baxay yashtadu xaaluu ordayo naxwa rasuulilaahi rasuulkii alla xaggii sala allahu calayh wasalam waan cararay buu baqashii baan eryaday abu sufyaana ila saaran wa rakabat way oroday albaqlatu baqashibaa oroday buu fa sabaqat way ka hormartay hu ninkii cumar la ohan jiray cumar ibnu khadaab bay ka hormartay baqashii bimaa shay wax la mid a tasbiqu ay kaga hormarto addaabbatu daabadda albatii'u ee gaabiska ah alrajula nin albatii'a ee gaabiya nin gaabis oon aad u dheerayn iyo daabadaan aad u dheerayn oo iscayrsanaya intay kala hormari jireen oo kaleeto wax la mid ayaan kala hormarrayb macnaha muxuu ula jeedaa markaan orday ordaybu cayrsadayb saastaa nebiga ugu galay isla markiibaasna waa daba taagan yahay faqtaxamtu waan iska tuuray bi cani lbaqlati baqashii u ordaysay baan halmara iska legdaybi fa dakhaltu waxaan usoo galay calaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allah aleyh wasalam abu sufyaanna waa wataa wa dakhala cumaru cumarna isla markiiba waa iga soo dabagalay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah cumar baa hadlaya haadaakani abu sufyaana abu sufyaan weeye qad amkana wuu ii suurtogeliya allaahu alle minhu xaggiisa bikayri caqdin ayadoon heshiis jirin leanna heshiis haddaan ku jiri lahayn inaan dilaa ma bannaanaateen walaa cahdin iyo ballan la'aan fa dacanii iga tag faliadrib aan garaaca cunuqahu luquntiisa intaas keliyaan ka dheeraynahayaaye faraha iga qadbi sukaayadaa qaala wuxuu yidhi cabbaas qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii aniga ajartuhu magangeliyeybi anaa magangeliyey siiye ninkaasuu magantayda ayuu ku joogaabi horeyna waxaan usoo marnay carabi inay aad kaga dambaysay qof ayaga ka mid ihi qofkii uu magangelyo siiyo waa laga dambayn jiray laakiin cumar ciil wuxuu u qabaa ninkaanan caadi ahayn marka waan ku dhawaaqaybi inaan ugu mangelyo siiyey uma jalastu waan fadhiistay ilaa rasuulilaahi rasuulkii allaan la fadhiista sala allahu caleyhi wasalam fa akhadtu waxaan qabtay bira'sihi madaxiisa madaxaan taabtay fa qultu waxaan idhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yunaajiihi ma badbaadinayo ma la baryayo alleylata caawi rajulu in duni aniga sokadayda ah aniga cid aan ahayn walluusan caawa la baryayn buy aniga cid aan caawa badbaadin mayso anuu magangelye ii yahay rasuulkii allow ninkaan anaa haystuu ku habsaday falammaa agtara markuu badiyey cumaru cumar fii sha'nihi arrinkiisa cumar baan maaro ula ah alxamdu lilah alxamdu lilah cadowga alleh ilahay baa gacantii geliye nag waa qancin la'yahay buy markuu arrinkiisi ugu badiyey baan waxaan ku dhawaaqaybii eray xoogaa xasaasiyo qabyaalad xambaarsan oo aan rababi ninka inaan ku badbaadiyo u fiirsan marka arrin qabiil buu hadda fooda la geli doonaa cabbaas oo cuskan doonaa qultu waxaan idhi mahlan tartiibtaada yaa cumaru cumarow waxbahaa soo fafakana in adeer tartiibso amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low kaana hadduu ahaan lahaa min rijaali bani cadiyi bni kacbin qoyskiina ree bani cadiye hadduu saaka abu sufyaan ka dhalan lahaa maa qulta maadan tidhaahdeen haadaa arrinkan bi waxaad ugu soo fafakanaysaa bi qabiilkaaguusan ahayn bi wallaahi anugu ina adeerka iyo cartaaba bi hawshii marka waa isbadashade xoogaa wuxuu u muujiya suuro qabiilnima ninkaanuu rabaa inuu ku badbaadiyo wax danoo kale kama leh hadduu qoyskaaga ahaan lahaa saaka inaad saa u fafakateen bi adugu cumarow carafta waxaad ogaatay annahu ninkan abu sufyaan ah rajulu nin inuu yahay oo min rijaali bani cabdimanaaf raggii reer cabdimanaaf ka tirsan oo qoyskayaga ah inuu qabiilkayaga yahad ogaatay oo uusan qoyskiinna ahayn marka arrin qoysnimo iyo faamilnimo iyo qabyaalad baad wadaaba uu ku yidhi cumar qaala wuxuu yidhi mahlan tartiib yaa cabbaasu cabbaaso maxaa kugu dhacay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la islaamuka islaamnimadaada adiga ee ninka la yidhaahdo cabaas ah yowma maalinkii aslamta aad islaamtay ayaa kaana ahaa axabbo mid loo kalgeciil badan yahay ilaya xag ilaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu aleyhi la islaamuka yowma aslamta kaana wuxuu ahaa axabbo mid loo kalgaciil badan yahay ilaa rasuulilaahi rasuulka alla xaggii sala allahu aleyhi min islaami alkhaaab khaaab islaamnimadiisa sosaydin ma qora low aslama hadduu islaami lahaa wamaa bi aniga iguma sugna ilaa annii anugu qad caraftu inaan ogaaday ma ahane anna islaamaka islaamnimadaadu kaana inuu ahaa axabba mid loo jacayl badan yahay ilaa rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama min islaami alkhadaab cumar ibnukhadaab aabbihiis oo khadaab ah islaamnimadiisa iyo adiga cabbaasa islaamnimadaada horta aniga cumara waxaan jeclahay adiga taada aabahay inuu islaamo iyo adugu inaa islaamtay adugu inaa islaamtaan jeclaabuy aabbahayna ma islaamin maxaad ku jeclaatay wuxuu yidhi rasuulka ilaahi baa islaamnimada aabahay iyo adigoo adeerkiisa islaamnimadiisa wuxuu jeclaa adiga islaamnimadaada wuxuu rasuulku jeclaa baana jeclahay buy macnaha qabyaalad halkaas iga joogtaabuy adigaan cabbaasah iyo aabbihii aniga i dhalay haday islaamnimo noqoto taadaan jeclahay buy marka nin saaka waxa wadaay ay qabyaalo tahay maahiye islaannimaa wadabi ninkaa dhibku noo geystay fa qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama halkaa waxaan u malaynayaa inay yaro khaldan tahayoo fa wallaahi la islaamuka yowma aslamta kaana axabba ilaya inay ahaan lahay oo ilaah rasuulilahda dambe ee khada tahay kaana axabba ilaya inay tahay mid loo jacayl badan yahay xaggayga min aslaami min aslaami alkhadaab low aslama hadduu islaami lahaa maxaa keenay wamaa bi arrinkaasuna iguma sugna ilaa annii anugu wamaa bi aniga iguma sugna ilaa annii anugu qad caraftu inaan ogaaday maahane anna islaamaka islaamnimadaada kaana inuu ahaa xaba mid loo kalgacayn badan yahay ilaa rasuulilaahi rasuulkii alla xaggii min islaami alkhaaabi khaaab islaamnimadiisi fa qaala rasuulkii alla wuxuu yidhi sala alla alay waslm cumar hadda waa degay asagiiba hadda wuxuu gala difaac wallahi qabyaaladigu ma jirto ninkii horarka ahaa hadda wuxuu noqday marka nin waxa weyaan gaashaan dhiganhayo isdifaacay hawshii markii xoogaa cumar ka yara qabowday nebigu wuxuu la hadlay cabbaaso wuxuu ku yidhi idhab la tag bihi abu sufyaan ilaa raxlika meesha alaabtu kuu taallana la tag yaa cabbaasu cabbaasow fa idaa asbaxa markuu waa bariisto faatinii iila imow bihi asaga adiga caawa ha kula soo baryo adugu hay waardiye waagu markuu baryana ii keen fa dahabtu waan la tegay buu yidhi bihi asaga ilaa raxli meeshii alaabtu i taalay raxligu guri uu degan yahay ma aha waa dad musaafiriin ah qof walba meel buu dego alaabta dhigtay meesheediibaan la tegaybu fa baata wuu baryey cindii agtaydu hameenkii baryey abu sufyaan falammaa goortii asbaxa uu waa bariistay qadowtu waan la soo kallahay bihi asaga ilaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam xaggi falammaa goortii ra'aahu uu arkay hu asaga rasuululaahi rasuulkii alle qaala rasuulku wuxuu yidhi wayxaka war inkaar qabe war go-aan ahayne war hooge intaba waa la yidhahdaa waxaa kaloo loo isticmaalaa wayxaka war liibaane yaabaa sufyaan sufyaan aabbihiyow alam ya'ni miyaysan dhowaan laka adiga miyaadan weli gaarin oo iisan kuu dhowaan an taclama inaad ogaatid an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa alla keligi maahane wakhtiga aad aqoonsan lahayd abu sufyaan miyaad la gaarin inkaar qabe qaala abu sufyaan wuxuu yidhi biabi aabbahay mid lagu furtaa tahay anta adiga iyo ummi hooyadaye biabi aabbahay iyo wa ummi hooyaday anta adigu mafdiyun mid lagu furtaa tahaye maa maxaybaa akramaka kaa karaamo badan wa awsalaka kaa qaraabo xidhiiriis badan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad danantu waxaan yaqiiniye dannadan macnaa waa yaqiin maanta allow kaana hadduu ahaan lahaa macallaahi ilaahay la jirankii hayruhu asaga cidaan ahayn oo waxlale ilaahay hadday jiri lahayd laqad aqnaa wuu itari lahaa canii xaggayga shayan waxbuu itari lahaa waxaan aan caabudo asnaamta iyo hubulkii aan ku dheganaan jiray waxaan yaqiiniyaa hadday ilaahay waxla leeyihiin inay maanta i badbaadin lahayn cumar iga badbaadin lahayn waad arto hadda anaa gacan kugabada ninkaygaa taqaanay oo halyeyga ahaa oo laga cabsan jiray anigiiba hadda gacantaa kugabada oo magan ah hadday marka ilaahay cid la midi jari lahayd waa ay mar hadday sidaa tahay waxaan qirsanaha ilaahay keligii inuu xaq yahay asnaamina aysan wax tarin weli islaamnimadiisii dhab ma ah. waad arki doontaa waxbaa weli ku sii dambeeya ayib qaala nabigu wuxuu yidhi wayxaka warliibaane ama hooge ya abaa sufyaan sufyaan abiyu alam ya'ni miyaysan kuu dhowaan laka adiga an taclama inaad ogaatid annii anugu rasuulullaahi rasuulkii allayn ahay ilaahay haddaad ilaahnimo u qirsan tahay inaan rasuulkii ilaahay ahay oo aan xag alla ka socdo inaad qirti la gaarin wakhtigeedii qaala wuxuu yidhi biabii anta wa ummi hooyada iyo aabbahay aan ku dhaafsadee maa axlamaka maxaa kaa dulqaad badan wa akramaka kaa karaamo badan wa awsalaka kaa xiriirin badan oo qaraabada kaa xidhiirin og haadihi tan dambe waa te inuu risaaladaada aan qiro wallaahi ilaahay baan ku dhaartay kaana waxa ahaa fii nafsi naftayda minhaa iyada xaggeeda shay-un shay xata alaana xataa saacadda aan kula taagnahay taagnahaybu inaad rasuul ilaahay tahay weli halkaa ima dhaafinb amaa ilaahay soo ma aha waa aaminsanahabi asnaamna wax ma tari karto keligii baa wax badbaadiyey amaa risaaladaada soo ma aha halkaa weli ima dhaafinb sidii hore aan shakiga u qabay baa weli wax u qabaabi intaa markuu ku dhawaaqo halkaa marayo cabaasoo tan iyo xalalna shukaaminayo xoodaaminaya meesha fadhiya xalalna magangelya siyo abaal ku qaala cabaas wuxuu wayxaka waryaa hooge yaa abaa sufyaan sufyaan aabihiow aslam islaam bih oo satuu horay usoo islaamay weli islaamnimadiisu ma jirto oo qof mushrigu hadduu yidhahda laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullahina uu diido hadda islaamnimo ma sugnaato qofkii yidhaahda moxamed baa rasuul alla ah ilaahina aan aaminina islaamnimo uma sugnaato labaduba waa isku xihan marka waxaan ku yidhi yidhi war hooge abu sufyan warniyow hoggaansan oo washhad waxaad qirtaa an ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla maahane wa anna muxammada nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulka alle inuu yahay qabla an tudraba intaan la goyn cunuquka luquntaada luquntaada haddaad u danaynayso nolol raje ka qabtid cunuqa ka waxa weeyaan luquntaada intaan la goynin warhoy iyo shahaado warhoy hadeer alle iyo rasuulkiisa labadaba qeyr qaala cabaas wuxuu yidhi fa shahida wuu qiray bishahaadati alxaqi markhaatigii iyo shahaadadii dhabtahayd buu qiray waa aslama waana hogaansama xoogaa in la tirkhaantikhiyey oo la khasbay soo kama muuqato ya wallahi luqunta lagu dheeraynhayaa iyo cumaroo meelaha ka agdhow iyo waa hawlahan iska jir iyo xoogaha waxaad moodaa in waxa weeyaan la gelgilay nabigeennu wuxuu sheegay sala allahu caleyhi wasalama ilaahay wuxuu la yaabaa dad islaamnimo jannada ku geli doona qiyaamada ayagoo silsilada ku jeebaysan oo se waa abu sufyaan oo kaleeto qori caaradii baa lagu islaamiyey islaamnimadiibuu qaatay ilaahay diintiisibuu ku suubanaaday buu ku dhintay hadhow jannada wuxuu la mid noqonaya qof silsiladii xoog lagu keenay maadaama islaamnimada khasab lagu soo geliyey islaamnimadiibuu qaatay dadka noocaasoo kala aho awoodda iyo kuwaalatiga leh cumar ibnu khadaab iyo abu sufyaan iyo islaamnimadooda nebigu aad buu jeclaa sala allahu caleyhi wasalam qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow waa cabaas waxa hadlaya inna abaa sufyaana sufyaan aabbihi waa abu sufyaan rajulu nin weeye yuxibu jecel haadaa kan alfakhra ee faanka ah ninku haddana waa islaama weligiina wuxuu jeclaa ammaanta saasaa tahay wanaag baad qabatay nin fiican baad tahay geesi baad tahay xoogaa ii dhaha inuu helo weligii waa jeclaan jiri fajcal waxaad u yeeshaa lahu asaga shay-an shay wax magac iyo xoogaa maamuus uu ka helo maadaamuu islaamnimada hadda qaatay rasuulka ilaahi waxaan rabaa wax cun inaad u samaysid wax cun xoogaa magac uu ka helo uu ku farxo oo qalbigiisana lagu soo dhoweeyo u samee qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa waan u yeelin buu yidhi oo maxay taha waxaan leeyahay haddaan nebi moxamed ahay man dakhala qofkii gala daara abi sufyaan abu sufyaan gurigiisa qofkii gala fa huwa aaminun waa aamin marka abu sufyaan quraysh buu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo magangeliyaan kulligiin idin wada siino qof kastoo gurigayga galay maanta waa badbaaday xoogaagaas magacaahu rabaayo hadhow quraysh ugu abaalsheeganayo soo anigi waagii idin badbaadiyey oo dagaalka idinka badbaadiyey xoogaa faankaasuu jecel yahay idhehdaas waman aqlaqa qofkii xirta baabahu albaabkiisa fa huwa aaminun abuu sufyaan gurigiisa qofkaan gelin laakiin guriga isagu uu leeyahay soo riixda albaabkiisa ciidamada nebi maxamed waa ka badbaadaya waman dakhala qofkii gala almasjida masaajidka xaramka qofkii galana fa huwa aaminun asna waa aamin intaas la tagbiiriyo ummadda u sheeg falamaa dahaba markuu tegey liyansarifa suu u gadoomo qaala wuxuu yidhi islaamnimadii wuu qaatay wuxuu rabaa magaaladii maka inuu aado oo uu la tago fariinta nebi maxamed oo man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin man aqlaqa baabahu fa aamin man dakhala almasjida fa aamin intaasuu rabaa dadkii inuu u sheego anaana idiin keenoo idin badbaadiyey sharaftaasna wixii la wadaaga ma markuu marka rabay inuu dhaqaaqo qaala rasuululahi wuxuu yidhi sal alla alay waslam yaa cabaasu cabaasow ixbishu waxaad ku yaraha kisaabuu yidhi intuusan ma ka gaarin bimadyaqi lwaadi waadigan asaga ah meeshiisa ciriiriga ah cinda khatmi ljabali buurta daadageeda iyo fiideeda meesha ah meeshaas ayada ah ku xakibi oo ciidamadu ay marayaan xataa tamura ilaa ay soo marto bihi asaga junuudullaahi ilaahay ciidamadiisu oo fayaraha uu arko weli ninku ciidamada nebigu intay dhan yihiin iyo awooddooda muusan arag dabab tira badan oo meeshaa ka shidan iyo waxunbuu arkayey marka waxaan rabaa buu yidhi hawshu inay si fiican u gasho inuu maantayto quraysh badbaadiyana sharaf iyo wanaag ay u tahay marka halkaas igu xanibiyo ciidamado dhan baan soo marinaya weliba maxaa la sameeyey ciidamadii qabiilqabiil baa loo kala sooca ree hebelo xagga u istaaga calankan qaata ree xagga u istaaga calankan qaata qolo walba gooni baa loo sooca qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan la baxay bihi asaga xataa xabastuhu ilaa aan ku yara hakiyey xaydu meeshii amarani uu faray rasuulullaahi rasuulkii ale sala allahu caleyhi wasalama an axbisahu inaan ku hakiyo qaala wuxuu yidhi wa marat waxaa soo martay bihi abuu sufyaan alqabaa'ilu qabaa'ilkii calaa raayaatihaa maca raayaatihaa ayadoo weliba wadata calamadeedii iyo bandiiradaheedii qoys walba wuxuu wataa calam u taagan oo babanaya kulamaa markastoo marat ay soo marta qabiilatun qabiilo qaala abu sufyaan wuxuu yidhaahdaa man haaulaai war kuwan maxay yihiin calanka watuu meesha maraya fa waxaan idhaahdaa sulaymun waa reer bani sulaym fa yaquulu wuxuu ley maalii wala sulaym war naga wax waa inan gumeed reer bani sulaym maxay yihiin ah, weli hadduu islaami moogta waxaa ku jirta anaaniyadii iyo isla weynankii baa ku jira war naga wad waxaas maxay yihiin biyo ayagana kala galay qaala wuxuu yidhi uma tamuru waxaa soo maraysay alqabiilatu qabiilo kale qala markaas ilahaa man haula war kuwaanu yeeyihiin fa aquulu waxaan idhahdaa musaynatu waa qoyskii reer musayna fa yaquulu wuxuu yidhahdaa maa lii weli musayna kala galay aniya kuwaas war waxay dhaafi xataa tacadat ilaa ay tilaabtay alqabaa'ilu qabaa'ilkii gudbay laa tamuru ma soo marta qabiilatun qabiilo ilaa qaala wuxuu lahaa man haaulaai kuwaani waa kuwama fa aquulu waxaan lahaa banuu fulaanin waa reeba hebel fa yaquulu asna wuxuu lahaa maa lii walibni fulaanin aniga ree hebel kala galay xataa mara ilaa uu maray rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fi lkhadaraa'i kuwii cagaarnaa katiibatan tucutubyo fiihaa dhexdeeda ay ku sugan yihiin almuhaajiruuna muhaajiriin iyo walansaaru ansaar laa yuraa la arki mahayo minhum ciidankan dambe oo nebigu uu wato laga arki mahayo ila alxadaqu hubkii lagu dagaalami lahaa maahane kulligood waa ciidamo wada indhaha u duuban koofiyad bireed baa la qabaa qaansa iyo leeb baa la wataa warankii iyo wixii hubka u ah baa la wataa ciidan kulligoodba wada hubaysan oo mid walba intaa labada indhoodu ay ka soo jeedo oo carraka waayo tiradii ka batay oo aan qabiil gooniya lahayn ansaar oo cid walbaba leh muhaajiriin oo cid walbaba leh ayuu meesha la soo maray rasuulka allana ula dhex socdo katiibatlkhadraa cagaarka khudarka waa wax cagaaran waxa cagaar loogu bixiye jasadkooda caadiga ah looma wada jeedo waxaan ay wataan oo qalabkaa ay ku raran yihiin baa in badan oo jirkoodiiya qariyay qaala wuxuu yidhi markuu arkay man haaulaai markaan hadda waa dhammaata hawl ka sii daran bu arkay wixii hore qaala abu sufyaan wuxuu yidhi maa liaxadin qofna uma sugnaan xabaan ka badmiya qaala wuxuu yidhi subxaana allah haa ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan horey subxana allah maugu hayne hadduu bilaaba subxaana allahi xumaan iyo ceebba allaa ka hufan man haaulaai war kuwaanu yeeyihiin yaa cabaaso cabaaso qultu waxaan idhi haadaakani rasuulullaahi waa rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama filmuhaajiriina muhaajiriin xaaluu ku dhex sugan yahay iyo walansaari ansaar qaala wuxuu yidhi abu sufyaan maa liaxadin qofna uma sugnaan bi haa-ulaa'i kuwan aan u jeedo qibalun wax awood ah walaa taaqatun iyo wax iska caabina midna ilaahay baan ku dhaartay kuwan wax iska caabin kara inaysa jirinb ah, tira badana oo awood badana oo hub badana oo seebey yihiin oo qaabkay u diyaarsan yihiin hal ruux oo kuwa ku aadi kara iyo qoys iyo qabiil midna lama arko wallaahi ilaahay baan ku dhaartee yaa abalfadli fadli aabbihiisa weli islaamnimadii hadda uu qaatay weli xataa si fiican umaddaa degeen u fiirso waryaha fadli aabbihiiso cabaas buu la hadlayaa ma ogtaha laqad asbaxa wuxuu noqday mulku bni akhiika walaalkaa wiilkiisa boqortooyadiisu alqadaata maantay cadiiman mid weyn nebinimadii rasuulullaahi uu ku hayay nin boqoroo iska caadi ah buu u haysta <laughs> marka wuxuu leeyahay walla boqorka walaalkaa wiilkiisu xataa rasuululaahi ma leh nebiyullaahi ma magaciisa ma sheegayo ninkii walaalkaay ahaa wiilkuu dhalay boqortooyadiisu walla maantayta waxa waya calankada waa babbanaya qultu waxaan idhi yaa abaa sufyaan sufyaan aabbihiisow innaha nubuwa boqortooyo ma ahabii baashu iyo madaxtinimo iyo wax siyaasadaysan oo gurrucan waxaad arkaysa waa nabaynimo qaala wuxuu yidhi fa nacam haahuu yidhi idan hadaba markaanu markaa qabooba waa qabowsan yah xoogaa ii dhehna waa loo ogolaaday ma dakhala daara abi sufyaan wuxuu boqortooye inaysan ahayna nabinimo tahay waa loo sheegay asagii waa la badbaadiyey marka wuxuu yidhi fa nacam haah idan hadaba waa nebinima buui qultu waxaan idhi anna jaaa ilaa qawmik haddaad mustaqbal iyo rajo ka leedahay qoyskaagii aad ka dhalato quraysh waana ka wada dhasheen garo anna jaaa badbaado ilaa qowmika tolka ordoo tolkaa badbaadi baan ku erib aragiya marka waxaan wax la caabin kara iyo wax laga hortegi kara midna inaysan ahayn qaala cabaas wuxuu yidhi fakharaja wuu baxay xataa idaa jaa'ahum markuu uga yimid saraka wuu qayliyey markuu u yimid yuu u yimid kufaaru qurayshba ku soo gala biaclaa sawtihi codkiisa meeshii ugu dambeysay ayuu ku dhawaaqa yaa macshara qurayshin quraysh jamaacadeeda iyo kooxdeedaay haadaa kani muxamadun muxamed weeye qad jaa'akum wuxuu idinla yimid bimaa shay laa qibala wax awood la yidhaahdo lakum idinka aysan idinku sugnayn bihi maagaas xagga ciidanka iyo xagga cuddada diyaargarowga iyo hubka tirada iyo tayada war waxaynaan iska caabin karin buu la yimid faman dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin xogaagiisi soo maah ii dhehdahaa waa kaas marka intaasuu rabaa faman ruuxii dakhala gara daara abi sufyaan anigaan idinla hadlayo abu sufyaana gurigayga qofkii soo gala fa huwa aaminun aamin weeyaana moxamed farsaare maayo fa qaamat waxaa usoo istaagtay ilayhi xaggiisa imra'atuhu xaaskiisii guriga u joogtay baa asaga usoo kacday hindu hindu bitu cutbata ahayd geesiyad aftahanad ah oo waxay ahayd laftirkeedu markaasna gaalad ah waa islaami doonta waa qoftii ohan jirta nebi allow ninkayga waa bakhayleh xoogaa markuu guriga shaatiga iyo wax surto lacagta ugu jirta hadaan ka yara jeebsiiba asagoon oogeyn asaga iyo caruurta iyo reerkana wax ugu maareeyo ma wax dembiya ah iga soo gaaraya maadaama odaygu bakhiil yahay bay tiri markaasuu yidhi nabigu maya wixii macruuf waad iyo carruurta idinku filan asagoon ogeyn hadduu idinka baktiya inaad jeeb siibtaaye laa ba'sa bi dhimala nebigu sal alla aley wasalam marka markii damba noqota lakiin hadda waa gaalad inay gaalad tahayna fiirso waxay samayso soo muusoodhan qofkii guriga gala waa aamin markii hore abu sufyaan maxaa loo dirsada ilaaluu ahaayo inuu maxamed iyo meelaha cadowga iska soo ilaaliya sooma nin dhan oo dadka warsugahayaanoo ilaalo ah buu ahaa haddana wuxuu la yimid gurigayga qofkii gala waa aamin meeshay ka filaysay marka wuu ka soka dhaco odaygeedii waxay samaysa fiiri marka fa akhadat waxay qabatay bishaaribihi shaaribo waaweyn buu lahaa oo waxa dee nin gaalu ahay moogta hadduu islaama maanta unbuu islaama shaaribada iskama jirin marka baala shaaribaha waaweyn buu lahaa labadii shaaribay marka maroojisay fa qaalat waxay tihi uqtuluu hadda ninkeediibaa dhiigeedi banaan dhiigiisi bannaanaada waxay tihi uqtuluu dila addasima madoobahan midkaan madowga badan al axmusa ee hilibka yar inkaar inkaarqabahan qanaacada daran bay tihi madowga iyo caatanimada isku darsaday hala dilay tiri nafta hala dhaafiyo fa bi'sa alxumaa min aliicati qowmin alla qolo sahankood u xumaabay tiri kugu dhacday nin fiican baan u qabay tiri man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin buu la waxa ka dhawaajinayo ninkeeda u leedahay hala dilo mabda diineed bay ambaarsan waxay xambaarsantaha gaalnimo waa gaalad ag jirki waa gaalad waliba ag jirad ah marka waxay tihi bala kugu dhacda hala dilay tir hala dhaafiya kanu nin maahane qaala wuxuu yidhi wayxakum warhooga warhooga inkaaro idinku dhacday laa tagurannakum yaysan idinkadin haadihi tani min anfusikum naftiinna yaysan idinku kadin meeshay soomaalida ohan jireen islaam fadhida lagdala fuda maqli jirta waxba maysar arag hadda war ma hayso ninkaanu wuxuu arkay wuxuu la soo cararo oo uu la yaabuu arka ayana gurigeeda iska dhex fadhidaa marka xog may oga wa cadallaysantani war qabine yaysan idinkadinbiyo waxba shaarubadayda ay ku dhegan ha arkinin iyo hadalkeeda fa innahu muxamed qad jaa'a wuxuu la yimid bima maa ciidan laa qibala wax awood la yidhaahdo lakum idinkaysan idiin sugnayn bihi asaga wax kastood samaysaan ciidankiisa iskama caabin kartaan bi islaantan marka warkeeda ha ku kadsoominine warkayga qaato man dakhala daara abi sufyaan qofkii daarta abu sufyaan galaa fa huwa aamin qaaluu waxay yidhaahdeen weylaka war inkaar qabe inkaar kugu dhacday wamaa maxaybay tuqni taraysaa canna xaggeenna daaruk reemakoo dhan gurigaagan dhowrka qol ah miyaa reemako dhan qaadaali see u hadlaysa adiga wax kaa yihiin inkaar kugu dhacday qaala wuxuu yidhi waman aqlaqa qofkii xirta baabahu albaabkiisa qof walba gurigiisa hadduu xirto fa huwa aamin asagana waa aamin waman dakhala qofkii gala almasjida masaajidka xaramka fa huwa aaminun asna waa aamin masaajidkuna waa weyn yahay fa tafaraqa way kala yaaceen annaasu dadkii ilaa duurihim guryahoodii bay u kala yaaceen iyo wailalmasjidi masaajidka iyo wa ila daari abi sufyaan abu sufyaan gurigiisa hal malaa la kala yaaca marka xadiidkan dabaraani baa wariyey sheekh naasira silsilada ayuu ku saxiixiya saddex kun saddex boqol afartan iyo kow maqa saxaabi baad haysan horta toban sagaal bal ninka tirada dheeraadka haya aan la jaan qaadahaya isuga tobankaa saxaabi balaa la ii sheego cabdullaahi ibnu cabaas waa weli aabihi waa laba saxaabi kow labo ya abu sufyaan laftirkiisa waa sax waa saxaabi asna xakiim ibnu xisaam waa afar yaa budayl ibnu warqa waa shan cabaas waa la sheegayo wiilkiisa shan baan hayaa ya kalfuum waa sax lix cumar toddobo hinda sideed abu sufyan ibn xaari sagaal umu salama toban cabdullaahi ibnu abi umaya koob iyo toban saxaabi koob iyo toban saxaabibaad hadda meeshaa ka faa'idaysata qisaduna hal nin kaliya qusaysay koob iyo tobanka mid walboo ka mid ah fadligiisa waxbaa naga quseeya umu salama dad soo islaamaya bay waxay rabtaa islaamnimadooda inay ka shafeeco qaada nebi allow kani waa in adeerkaha islaamnimadaha loo qabto waa daaciyad ahlu khayr ah abuu sufyaan ibnulxaaris iyo cabdulaahi ibnu abi umaya waa laba ninoo ahlu tawxiid ah dalkoodiina ka soo tegey waxay raadinayaanna ay tahay najaad iyo badbaado iyo tawxiid ayaguna waa fadli ninka oday dhaqameedka ah oo quraysh oo dhan ay ka dambayso oo reer mako dhan ay ka dambeeyaan oo muslimiinta saad ogeed u dhibay ninkay islaamnimadiisa sababka u noqdoo badbaadiya asaga soo ma jeeda intaasuu hameenkao dhan shukaaminahaya o mar baqasha ku wadaaya mar qabiil ahaan rag ugu hanjabahaya ee mar uu leeyahy waryaa islaam luqunta laga dheeraynin marka cabbaas isaga hawshiisu caadiba ma ah wiilka uu dhalay asagoo dayar buuqisada intaa baaxad leeg warinaya waa fadli qayb ka mid ah hinda bintu cutba kabacdi way islaantay laakiin waxay ku tusinaysaa qof kartila hogeesiyada inay tahay bee iyaduna ku tusinaysa ninka loo yaqaano abu ruhmin oo qisadu ka bilaabato madiine looga soo tegey waa nin nebi moxamed uu ku aaminay sala allahu aleyh wasalama intuu maka ku maqan yahay ummadda islaamka xilkeeda inuu sii hayo waa ahlu khayr marka dayaanadeeda masaajideeda amnigeeda magaalo dhan baa looga tegey nin lagu kalsoon yahay weeye marka rag wada ahlu khayr ah ayaa meeshaa ka faa'idaysatay waxaa kaloo xadiidku ina tusinaya oon ka qaadanayna nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyh wasalam magaalada mako culummadu waxay isku hayaan ma xoog buu ku furtay mise sulxi iyo heshiis buu ku galay mid labaad baa jirto taasoo kale aan soo maray magaalo la isku hayay nebigu maxoog buu ku furtay mise kuma furan ma xasuutaa khaybar bay ahayd tanna culummadu waxay isku hayaan nabigu maxoog buu ku galay mise kuma gelin waxaa kaloo hadda meesha ku qorayn nebiga sal alla aleh wasalam markuu yidhi hawshaas faafiyo iyo qofkii gurigiisa gala waa aamin oo abu sufyaan kii gala gurigiisa waa aamin oo masaajidka kii gala rag waxaa jiray dhowr ah suhayl ibnu camri iyo ay ka mid ahaayeen oo diiday cikrimatu bn abi iyo ay ka mid ahaayeenoo yidhi wacdallaana anagu kuwaa isu dhiibaynin oo hubkooda la baxay oo dhaqaajiyey ninbaa waxaa aragtay islaantiisa asagoo hub iyo war xaggee socota markaasuu waxaan rabaa maxamed iyo ciidankiisa intaan la dagaalamo oo aan kuu soo qabqabto inay kuu noqdaan shaqaalo guriga kaaga shaqeeya ilaahu ninaan warqabin u naxariiso maqli jirta cadaabi war ma u hayo marka islaamtu xoogaa intaa ugu sheekeeyo bogga ugu dhisahaya warsee waxuu jira markaasuu dhaqaajiye hadhowba isagoo ordaya soo gala tafwar agee ka timi nabalaya arkay nabalaya arkay warmahays aabuse guriga iga furbi guriga aan riixde gurigu riixda marka cabsi u qaba darteed man aqlaqa baabahu soo gala marka marka rag noocaasaa jiray oo maalinkaa cararay oo abcikrimatun abujahl uu ka mid yahay kabacdina dib ka soo islaamay marka qisadii abi sufyaan iyo islaamnimadiisu halkaasay ku eeg tahay sanadkii sideedaad sanadkii sideedaad oo hijriga weenaya sanadkaanu uu soo islaamayo dagaalkii uxud gaal dagaalkii bader gaal ilaahay amarkii dagaalkii bader sababkii uu ku bilowday ciidamada awrtii safarra yidhahdo quraysheed soo garan maysaan ninkii asagu ah dagaalkii uxudna asagaa hogaaminayay dagaalkii uxud dagaalkii ka dambeeyey oo lagu ballamayna ninkii ballankeeda qabto kasoo bixi waayana asagu noqdo ka baxay oo baqay abaar jirta darteed dagaalkii khandaqna asagaa hogaaminayey nin marka aad u adag oo macangag ah oo dhiblow ah oo aad u dhib badan bu gabadhiisaa ka soo hor islaantay nebigu uu guursaday sal alla aleyhi magaalada makuuna nebigu la deganaa sal alla aleyh wasalam gabarh wanaagsan oo muhaajirada ahayd aad u qaymo badan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin